الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين ما بعد قال الإمام رحمه الله تعالى ولما قدم النبي المدينة سار الكفار معه ثلاثة أقسام قسم صالحهم ووادعهم على أن لا يحاربوه وأن لا يظاهروا عليه لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة نبي مركم مدينة سوق لي سار الكفار gaaladu waxay noqdeen macahu maca rasuulillahi alaata aqsaam xalay buu baabkii dheeraa ee ku saabsan hadyuhu fi lamaan baynu soo maray hadda wuxuu geli doonaa hadyuhu fi sulxi wa mucaamalati rusuli lkufaar baa xigi doona oo hadda caawa bilaabay sheekhu marka eh, nabigu sala allahu calay wasalam qaabka ola dhaqmeen gaaladii madiina kula dariska ayda la joogtay yuu sheekhu bilaabay wuxuuna yidhi walamaa qadima annabiyu nabigu markuu soo gala almadiinata saara alkufaaru gaaladu waxay noqdeen macahu nabiga la jirankiisa talaata aqsaamin saddex qaybood bay noqdeen qismun qaybi saalaxahum nabigu waa la heshiiyey wawaadacahum wuuna ka tegis dalbay muwaadacadu waa almutaaraka mutaarakatu lqitaal wuxuuna kula heshiiyey calaa an yuxaaribuuhu inaysan la dagaalamin walaa yudaahiru aysan ku kaalmaynin cadow calayhi dushiisa walaa yuwaalu aysan u helinin calayhi cala rasuul caduwahu cadowgiisa wahum calaa kufrihim aaminuuna calaa dimaa'ihim walxaal hum ayaguna markuu nabigu la heshiinay calaa kufrihim gaalnimadoodii ay ku sugan yihiin aaminuuna ay u nabadgelahayaan calaa dimaa'ihim dhiiggoodii iyo wa amwaalihim maalkoodii waana sidii marka ay gaaladu u badnaayeen nabigu wuxuu isku dayhayay in e, uu gooni oo la baxo kufaaru quraysh carabta kalena uu badbaadiyo asagana ay badbaadiyaan istifraadkaasuu rabay marka siyaasa xarbiya oo aada u fiican buu nabigu isticmaali laakiin carab baan ku simin wuxuu rabay carabta iyo gaalada intooda kaleo dhanba inuu yidhahdo nima aanu isdayna tolkay baanu ishaynaa aniyo qurayshu daay idinku xilli kale inu xisaabtami doonnaa laakiin laguma simin diin nacaybka baa asalka ahaayo marka aad bay ula dagaalamay qaybtaa marka waa e, carab badankeed bay saa nabigu kula heshiiyey yuhuud baa ka mid ahayd e, mushrikiintii ku xeerayd madiino dhan baa qaabka ahaa carabtii maka u dhaweyd oo dhan baa sidaa ahayadoo nabigu saa ka doonahayey quraysh keligeed inuu markaas nabigu la goono buxuu doonahayay laakiin ma aysan ku simin wa qismun qaybna xaarabuuhu nabigu waa la dagaalamay wa nasaru waxay inuu qotansheen lahu suubanaha alcadaawata gaashaan cadaawad bay u muujiyeen nabiga dagaal bay ku ogeen qaybtaa marka waa quraysh weeye iyo wixii ah reer bani bakar wa qismun qaybna taarakuuhu nabiga waa ka tageen taarakuu qitaalahu falam yusaalixuuhu lamaysan heshiinin walam yuxaaribuuhu muxayidiinta way qolyaha waa qolyo musaalimiina kuna taageeri mayno kuna la dagaalami mayno halkaasay istaageen taarakuu falam yusaalixuuhu walam yuxaaribuuhu lamaysan dagaalamin bal intadaruu waxay korteen oy dhowrahayeen maa ya-uulu wuxuu ku gabagaboobo ilayhi xaggiisa amruhu nabiga taladiisa waxay dhaheen maxamed iyo tulkiibaas haye aynu ka warsugno sugno waxba yaanan raggeenna iyo ciidankeenna iska dhammaynin asagi iyo tulkii markay kala food qaadaan kolba ninka reeyee meesha u dambeeya baynu taageeri doonaa dad baa marka sidaa ahaa wa amru acdaa'i bal intadaruu waxay korteen maa shay ya-uulu uu ku biyo shuban doono ilayhi xaggiisa amruhu amru rasuul wa amru acdaa'ihi carab badan baa marka waxay lahayn haddii maxamed tolkii uu ka reeyana oo markaa quraysh uu jebiyana haddee waa nabi waanu raacayna hadday quraysh adkaatana quraysh weligeedba way ka adkaan jirta wixii kusoo soo duulo abrahaba waa alla jebiyey aalubayd weeye aaminsanaayeen xaramka ilaahay fadhiya ninkii ku xadgudbana ilahay waajibin hayaa marka quraysh hadduu ka libin helo suubanuhu waxay dhaheen waan taageeri doonaa sidaa darteed fatxu maka nabi markuu maka furtay carab oo dhan baa marka diinta soo gashay oo tusbax lafgooye noqotay uma min haaulaa'i qolyahan dambe saddexaad oo muxaayidiinta ah musaalimiinta ah waxaa ka mid ahaa man kaana yuxibu duhuurahu dad jeclaa iyo qabaa'il jeclaa baa jira nabigu inuu guulaysto asagoo gargaarsado oo waintisaarahu fi lbail man yuxibu duhuura ay halabatahu halabata rasuul nabigu inuu adkaado waintisaarow gargaarsadoo markaa asagu uu ka adkaado gaalada kale iyo dad ka soo horjeeda filbaatina hoosaan u jeclaa baa jira carabtii nabiga aan taageerin xaggan aan la dagaalamin waxaa ka mid ahaa qayb jecla nabigu inuu asagu adkaado oo cadowgiisu ay jabaan reer bani khusaca ka mid aha qoyskii sidaa jeclaa ee nabigan aan taageerin markii hore reer bani khusaca kow ka ah wa minhum waxaa ka mid aha kuwa muxaayidiinta man kaana yuxibu duhuura caduwihi calayh wa intisaarahu waxaa jiray gaalo nabiga aan la dagaalamin cadowgiisana aan ku taageerayn laakiin jeclaa nabiga in laga adkaado oo muslimiintu ay jabaan oo cadowgiisu ay eh, mxua guulaystaan dadkaasi waxaa ka mid ah reer bani bakar reer bani bakar baa ka mid ah wa minhum waxaa ka mid ahaa eh, man dakhala macahu fi اaahir gaaladii nabigu la dhaqmahayey waxaa ka mid ahaa man dakhala macahu fi اaahir diinta dad la soo galoo la qaatay baa jira muuqaalka kore wahuwa maca aduwihi fi lbaatin hoos ahaanna cadowga kala jira kor ahaan muslim baan ahay buu leeyahay waa tawxiidsanhayaa waa shahaadanhayaa hoostana wuxuu kala shaqaynhayaa gaaladii liya'mana alfariiqayn soo oga nabadgaa labada dhinacba waa laba sidkoolo weeye muslimiinta inuu la daaqu doonhayaa gaalana uu la daaqo wa haa ulaa'i hum lmunaafiquun kuwaasna munaafiqiintii bay ahaayeen facaamala nabigu wuxuu kula dhaqmay kulla طaa'ifatin koox kastaoo gaalada ka mida oo min haadihi طawaa'ifi kooxahan ka mida bimaa amarahu rabbuhu rabbigii wuxuu faray tabaaraka wa tacaala ila ilaahay baa hagahayo hogaaminayey koox kasta sidii la faray ayuu marka nabiga ku dhaqmay sidaa uu u fafaahiyey ibnu waxaa kaloo u marahaya alimaam ibnu xajar fatxulbaariga mujalladka toddobaad sabxada saddex boqol siddeetan iyo sideed kitaab almaqaazi wasiyar baa loogu laaban karay siddeetan iyo saddex baan ujeedaa saddex boqol sideetan iyo saddex khulaasadaasi marka waxaa weeyaan waa qaabkii wax u socday weeye gaaladu marka waxaa laga qaatay oo hadiga nabiga ka mid a ah inta la qaybin karo in la qaybiyo maadaama tabartaadu aysan baahayn oosan ku fillan kulligoodba inaad hamar ku qaadda xarba shaamila inaad qaybiso ood kala gogoyso oo nimba meel aad ku xidho oo idinku waad roontiina bali waxbaa idinka dhexeeyo darisba inkaadiiyo cadowgaas baan ishaynaayo inta la qaybin karo laakiin hawsha hadda soo gudbeeno waxay ogaadeen muslimiinta muxuu ahaaye in haddii jaanis yar la siiyo aan hadhow loo maarahelaynin marka adaaba la doonaya lagu curdaandhadhiya la doonaya <clears throat> fasaalaxa nabigu wuxuu la yuhuuda almadiinati buu la heshiiyey wa kataba wuxuuna qoray baynahum asaga inta ka dhaxaysiya wa bayna baynahum bayna alyahuud wa baynahu kitaaba amnin waraaq iyo muxuua ah, waiiqo ammaan iyo heshiis iyo nabadgelyo ah ayay kala qorteen waiiqadii na soo maray siday culum iskugu khilaafsan waanu ka soo hadalnay wa kaanuu yuhuuddu waxay ahaayeen alaaa awaa'ifa saddex qabiil bay ahaayeen xawla madiina yuhuudi markaa madiina deganayd saddex qabiil baa yaa u dhumac weynaa yuhuud yaryar waa jireenoo xulufa iska ahaa oon tabar badnayn laakiin oo fadag iyo khaybar meel ka sokaysay madiina duleed waadilqura iyo deganaa waa jiraan laakiin nimankii madiina ku xeraa saddex qoys bay ahaayeen banii qaynuqaac waa qoysku u ballaadhnaa una la neeraysanaa una adkaa weeye waa qoysku ka qoyska dhashay wa bani nadiir waa qoysku xuye ibnu akhtab uu markaa u ahaa e, e, ugaaska u ahaa e, safiyana ay ka dhalatay wey wa bani nadiir wa bani qurayda iyo reer bani qurayd fa xaarabatu dagaal ahaan waxaa u ba'naa oo u dhib badnaa qolyahaas reer qaynuqaac baa dagaal ahaan u ba'naa la dagaalamo khayaano iyo dhagar iyo wax istamamarinna qoyska dambe quraydaa u dhib badnaa faxaarabathu waxaa la dagaalantay nabiga markiibaa weerar soo qaaday iyagoo heshiis iyo amni uu jiro iyo banu qaynuqaac baa nabiga weerar ku qaaday bima xagga afka ah dagaal xabadeed ma aysan qaadin ee nabigu markuu guulaystee beder ku adkaaday ee carabi jabiyey bay hawshaa qaadan waayeen libintaasay laqi waayeen marka waxay yidhaahdeen hadduuba sii socdo moxamed waaga dambe annagu nagu dayi doonaa marka waxay bilaabeen inay hadal iyo aflagaade iyo taxriij inay carabta kale caraabiyaan bay bilaabeen faxaarabathu subaan waxaa la dagaalatay bani qaynuqaac bacda dalika bacda badrin ay bacda alamaani wاsulxi wاlmuwaadacati bader dabadeed bay la dagaalameen wa sharaquu waxayna ku saxdeen biwaqcati badrin shaygaad ku margataed qaadan weyda see ku dhici kartaa see maxamed hadda muxuu ahaay muhaajiri ahaa oo hadda yimid oo saxaabadiisuba ay baahan yihiin qoyska dhannaedee qoreesheed uu meel u saari kara oga adkaan way qaadan waaye maba dhici karta wa adharuu waxayna muujiyeen albaqya xadgudub iyo walxasada xasad fa ilayhim waxaa ku socotoo weerartay junuudullah axaadiista sugan waxaa weeye qisada ku timid markii nabigu beder uu lagu kala food qaaday nabiga intuu saxaabo kaxaystay kooxa yuu u tegay reer bani qaynaaqac suuqoodii buu tegey suuqoodii ayuu tegey waxaynu kusoo marray i kitaabi sunan abu daawud kitaab aljihaad wasiyar baynu kusoo marray saddex kun iyo kow ha laga muraajacay xadiis dheer oo qisadaa ku saabsan nabigu markuu uu guulaystay ayuu u tegey qoyskii carab marka qoyskii madiine u xoog badnaa gaalada markaa taagan ree yuhuuddaasaa udhib badnay niman maal qabeenay ahaayeen oo hubku fadhiyo oo musiiba ah suuq weyn oy lahaayeen oy ku ganacsan jireen oo dahabka iyo waxa ay ku shili jireen buu nabigu intuu maalin tegey y wuxuu ihi yuhuudii yuhuuday islaama oo diinta soo gala oo rumeeya ahlu kitaab baa tihiin inaan rasuul xaqa waad og tihiin nimankan mushrikiinta waaniyiinta intaad iska daysaan warkooda diinta soo qaata haddaydan yeelin mawdkii quraysh ka adeegay baa idinka adeegi doonaa waa u hanjabay waxay dhaheen ha managan u jeeda qolyo caraba masaakiinu reer baadiya oo ganata ah oo saxaruhu baabi'iyey oon dagaal aqoon ahayn oo aqmaaroo dabaallah ah yaad meel cidlaa ku gowracday annaga haddaad nafwadana geliso <clears throat> ballamka il warbaa kugala yidhahdeen nabigu way u hanjabeen way u hanjabeen <clears throat> marka waxay dhaha hadii annaga aadna tijaabiso casar baa moodku kaa adeegahayaa bay dh annaga nama taqaanid ilahay baa ka jawaab subxaanahu wa tacaala qul liladiina kafaruu satuqlabuun watuxfaruun ilaa jahannam wa lmaad aayadahaasa soo dexi marka yuhuudnabad inay go-i doonto mawdkaadoodan waa ogaa laakiin ayagu ula talinlay waa nami waxba iswaaline quraysh annagu maalay allaa laaye wamaa ramayta ida ramayta walaakin allah ramaa weeye tartiib diinta soo gal kibir bay sanka taageen saacaddiiba waxay bilaabeen inay hawshaa bilaabaan waxaa kaloo ka qayb qaatay inay dagaalamaan oo nabiga la dagaalamaan waxaa soo hanjabay quraysh oo xadiidkii dheeraa ee hadda ka tilmaanay ee axmed iyo soo saareen tabaraan iyo keyrkoodba markii uu nabigu soo hiroodayba ee uu madiina soo gaadhaybaa qoraysh baa dhambaal soo diray dhambaalkii waxay kusoo wajaheen cabdullahi bn ubay bnu saluul iyo saaxiibadii waxay yidhahdeen maxamed oo annaga naga soo cararay oo ninta kooran ah baad soo dhoweyseen ilahi waxaan ugu dhaarayna bay dha haddaydan maxamed iyo xerkiisa aydan soo fiijinin oo aydan ka saarin madiino inaan fardo ka buuxinaynaa madiino oon gabdhihiinna qafaalanayna oo carruurtiinna qafa idinkuna aad go-aysaan waxaad ku badbaadi kartaan ree yaribow inaad maxamed fiijisaar oo meeluu degaba la waayo oo weligiiba qaxo hawshiiba marka mushrikiintii ansaareed ee cabdullahi bn ubay uu ka mid ahaa waay isku daya hawsha inay abaabulaan sirtiibu nabigu ogaada maalinka dambu nabig cabdullahi u yeedhay wuxuu yihi cabdullahi bn ubay bn salulow adiga saaxiibadaa iyo nimankiina mushrikiinta weli maysan islaamin weli maysan diyaarsanayn nifaaq bay lama gaadhin ila nifaaqu wuxuu muuqday bacda bederin wixii beder ka horreeyey munaafiqiintu warkooda ma qarsanaynin lanna wax awood islaamku ma lahayn munaafiquna maba jirin xilligaas mushrikiin cad bay ahaayeen muslimiin iyo mushrikiin cadcad bay ahaayeen nifaaqu wuxuu bilowday bacda badrin ila islaamka awooddiisii baa muuqatay inay wax muquunin karaan baa muuqatay oo ay ragga gawrici karaan markaasaa layidhi alleelahay ninkii madaxa qaada way leefaysahay nimankaan aan tawxiid ogu dhawaaqno hawshan aan hoos ka wadan laa ilaaha ila allah moxamedun rasuulullah oo korka ah iyo hoosoo gaala lagaa shaqeeyo beder bay hawshu bilaabatay hadda intaad awoodda leedahay nin walba inuu ku ixtiraamo oo ku xurmeeyo oo ku nacamleeyo ama uu kaa xishoodo ayaa badan laakiin maalinkaad liicdo dawacadaa ku hawaysan matamisan maa dawacadaa ku cuni oo muxuu ahaaye bisadaa ku faraqsan oo wa jiirkaaba ku xagan wax ku daynaya lama arko laakiin maalinkaad awood leedahay adaa muxuu ahaaye meesha ka taliya adaa akhyaara adaa caaqila adaa indheergarad ah adaa sheekha adaa caalima adaa abwaana ah, adaa muxuka ah adaa haldoora wax kasta waa adiga maalinkii laakiin aada liicdo waxaad no kabahdaa soo urahaya saas darteed soomaalida waxay yidhaahdaan guuldarrae waa gablan guuldarra waa gablan baa la yidhahdaa marka la jabe ee la guul darraysto nin walba may aanu waan garanhay waxaanu dhacahay meeqaan ka talinhayey imisaan ka hadlay hawshaa inay dhici waxaa laga inu hor ordahay weligii uusan ka talin oo lahay nacbin iyo ku dhaafin laakiin marka la guuldarraysto nin walba faruhu tagtaagahaya haddii la guulaystana nin walba ahay anaga haddaanan ahayn maba dhaceenba hawshaanaa ka taliyey anaa waday halkanaan qabtay ninka anaa dilay wuxoo dhan isku duway nin walba asagaa in libaaxsan ka taabtaa oo asagaa haliyey ah oo asagaa geesiah oo asagaa codkara ah, oo asagaa taliya ah oo beeldaajiyo ah baashoo dhan baa asaa iska ah nabigu markuu sirta ogaada wuxuu ihi waxaad yeelaysaa quraysh inay hadda hanjabaaday kuu hanjabtay aad madiine la fadhiyi waay ma amoodayninbu wiilashaadan muslimiinta iyo kuwan mushrikiintae ansaareed ha isku laynin buui quraysh anaa kuu ballanqaadi inaysan hawaysanin ansaari iyo anaaba u taagan anaa meel saarahay ee adugu xadeel odayaho wiilasha aad dhashay curdanka ha isku horkeyni hana isku laynin haddu wuxuu quraysh waxay doonaysaa in midii iskugu dhiibto oo idinku islaysaan oo ilma adeertiin nin walba adeerkii walaalkii uu dilo doqon baa tahay buu dhaas waa ina tartiib haddaad xarbi ka nasateen xarbu bucaaf arbiciina caaman socday baad ka nasateen dagaal cusub hadda qabaa'ilkaa dhex dhigin nin walba diintiisa ha qaato oo ha ku dhaqmo ninkii asagu diinka aan doonayninna haddee annagu waan u bandhigaynaa amaa quraysh annaga noo daaya warkii bay wax ka garta ale waa runtii maa ma aminkana annagu waxbad isu qadan karaa quraysh waxay doona ha samayso quraysh markii faylkaa ka socon waayey iyo haddana dhanbaa labaad soo qoreen yuhuud u hanjabeen waxay dhh nimanka reer baadiya ree awsi reer naga oo idinkaa reer magaala oo ahluxalqati wasilaax oo maalqabeena oo kan ah waxaad yeelaysaan maxamed iyo xerkiisa feejiya foodana geliya hub iyo ragna anagana weydiiye yuhuud markaas waxay bilowda dhaqdhaqaaq beder baa durbo ku xigtay marka beenoo qaynqaac halkaasaa laga bilaabay ballanqaad been ay u ballanqaadeen quraysh ayaa kiciyey reer beenoo qaynqaac qadrina waa sameeyeen ahlu siyarna iyagu waxay caan ku yihiin qadiyadii gabadhii muslimada ahayd ay mxuu ahaaye maradeeda isku qodbeen bay qadiyadu ka bilaabatayna waa la sheeg lakin ma aha taas xadgudubyaasha ay sameeyeen bay ka mid ahayd laakiin sababku qurayshow been u sheegtay una hanjabtay iyo iyagoo u arkaado maxamed guulaystoo adkaado carab ka adkaado nimanka xiga inay iyagu yihiin marka inay ka hor degaan bay damceen laakiin mawdkii baa ka adig fa saarad waxaa ku socotay oo u dhaqaaqday ilayhim xaggooda junuud ullah ciidamaha ilaahay yaqdamuhum asagoo uu hogaaminayo cabd الlaahi warasuuluhu rasuulka ilaahay iyo addoonka ilaahay yowma sabti maalin sabti ayaa weer lagu qaday linisfi min shawaal ee shawaal kala calaa ra'si cishriina shahra min muhaajarihi labaatan bilood kadib nabigu yani sanadka labaad dabayaaqadiisii ayaa nimankaasi lagu dhaqaaqay linisfi min shawaal shawaal kala barhkeeda oo calaa ra'si cishriina shahra labaatan bilood kadib oo min muhaajari laga soo bilaabay xijadii nebi maxamed ilaa dagaalkii reer banu qaac dhex maray labaatan bilood baa laga joogay wey wa kaana xulafaau wa kan wa kaana xulafaaa cabdillaahi bn abi ibn saluul wa kaanuu baa yaa yaa fiican bay ila tahay wa kaanuu wa kaana iyo qoranaya bas wa kaanuu aniyaa ila mid ah wa kaanuu wa kaanuu nimankaa reer bani qaynuqaac waxay ahaayeen xulafaa cabdilaahi bni ubay bni saluul ra'iis lmunaafiqiin bay xulafa ku ahaayeen waxayna xulafanimada bilaabeen waagii hore markii niman intay shaam bay ka yimaadeen iyo ciraaq bay ka yimaadeen iyagoo qaxay yimaadeen qaybna koonfurta yamaneed bay ka yimaadeen iyagoo qaxay markay yimaadeen madiina yasrib soo degeen awood ballaaran bay lahaayeen magaalooyin bay asaaseen waagii hore waxay isku daya inay madax banaanaadaan dagaal ba-an baa dhex mara ayaga iyo ree yasrib ree reer khasaj waagi dambe waxay ku qasbanaadeen in ay dhaqan ku noqdaan oy kala sheegtaan qaba'ilka carbeed marka way qaybsameen niman gooni istaagi karaa maysan noqon ansaar baa jebisay oo ka adkaatay nimankii muquneyba ahaayeen carabta kale way ka adkaayeen ree ansaar niman dagaalamay ahaayeen wa kaanuu reer bani qaynuqa waxay ahaayeen ashjaca yahuudi lmadiina madiine yuhuudda nimanku u cawl adag bay u dhiiran bay ahaayeen wa xaamilu liwaai lmuslimiin muslimiinta calamkooda ninka xambaarsanaa yowma idin xamzatu ibn cabdilmualib buu ahaa wastaklafa nabigu wuxuu ku reebay cala madiina wuxuu ku dheeray markuu duulahaye reer qaynuqaacu ku duulay abaa lubaabata ibna cabdilmundir buu ku reebay waxaasarahu nabigu wuxuu go'doomiyey yuhuud hamsata cashara leylatan shan iyo toban habeen ilaa hilaali dilqacda sida taal shawaal bila dul fadhiistay ilaa sida taal buu nabigu dul fadhiyay wahum yahuuddu banu qaynuqaac awalu man xarama alyahuud yahuuddu u horraysay nabigu uu la dagaalamay ama dagaalamay bay ahaayeen wataxasanuu waxay ku dhufays qaateen markii la weeraray fii xusuunihim waa fulaya moogta banaan istaagi mahayaan marka waa inay god iyo mxuu ahay derbi iyo qalcad iyo waa inay dhufays madaxa ka soo dhiibtaan muslimiintu laakiin ayagoo banaanka ordi waad isgelaysaan faxaasarahum nabigaa go'doomiyey ashadda alxisaari go'doomintii u daray waqadafa allaahu ilaahay baa ku tuuray fii quluubihim qalbigooda alrucba argixisu ku tuuray iyo cabsi alladii rucbigaasoo idaa araada markuu doono ilaahay khudlaana qowmin wahasiimatahum anzalahu calayh ilaahay markuu doono qolyo inuu halaago ama baabi'iyo argagax baa ilahay geliyaaba adoo xoog badan oo fiican oo ciidan kuu diyaarsan yahay oon dhib ku haynin unbaad isku ordoo xabadii akee dhash tiraadabaa shan kilomitr baad ordi nasanba maysid dib fiirin maysid ruuxbi baa kugu dhacanay waa hawshaa ula yaqaanow aladii idaa araada khudlaana qowmin qolyo inuu ilaahay garabkooda ka baxa markuu doonayo wahaziimatahum jabkooda inay jabaan anzalahu calayhim ku diijin jiray wa qadafahu wuxuu ku tuuri jiray fii quluubi qalbigooda rucb argi cabsi baa qalbiga la gelinaya fanazaluu markaasay degeen markay naftu qabatay oo isdifaaci waayeen oo naftu qabatay bay dad yaroo muslimiina ku dhaqaaqay fanazaluu calaa xukmi rasuuli illaahi rasuulka ilaahay baan u qoordhibanay inuu na xukumo wuxuu doona noogu taliyo maxaa laydin kari laha marka waa yahay <clears throat> fii riqaabihim qoortooda iyo wa amwaalihim xoolahoodii dhiigoodii iyo maalkoodiiba wa nisaa'ihim dumarkoodii wa duriyatihim ubadkoodii fa amara bihim nabiga baa amray in la qabto fakutifu markaasaa la jeebeeyey isdhaaf laba dibla kulligood loo xidhay ile raggii waa dagaalami karaan garba waa la garbaduubay kulligood wixii rag ahaa waa la soo kaxeeyey waa la gebagabeeyey carruurtii haweenka xagga loo saaray raggii waa la garbaduubay iswar baa laga qaftay nabigu marka inuu gamta uga istaagu raba dhammaanta ila waan annaaqidiin ninka cahdiga buriya waa in darsi lama ilaawana la siiyo cahdi iyo ammaan bay lahaayeen way kibreen war tartiib jooga war waa idin sidee war maxaa idinka maqan aahay miyaadna taqaana gabadhay faraxumeeyaan nin muslimay micdaa ku dilaan midbay biyo ka dhaansanay wadaantii iyo asag isagay ceelka ku tuuraan waa loo fadhihi waaye markii loo fadhihi waayo hadde mowd baa ka adeeg idan intaan aan la laynin odaygii xaliifkay ku ahaayeen baa dagaalamay wa kalama cabdullaahi bn ubay bnu salul fiihim rasuul allah nabigu ku dhegay nabi allow nimanka hayga layn waa nimanka carab aan iskaga difaaci jiray waa garabkaygi waa gacalkaygi waa geedkan harsanhayey waa godkan galhayey balaayigu ka sii daayey cubaada ibnu saamit iyo cabdullahi bn ubay bnu saluul bay xulafo u ahaayeen cubaada ibnu saamit markuu ogaaday yuhuud inay dagaal diyaarsato khaa'imin noqdeen buu ka bari noqday kulligoodba wuxuu yihi nabi allow magantayda kuma jiraan xulufana iima aha waa in birta laga aslo wuu ka beri noqday kan asagu waa munaafiq ninka haddii nin qiimo badanoo wanaagsan weeye oo mukhlis ah amaa haada kaana munaafiqan ka waa waa inii waxaan ahay bu rajul yaksha dawaa'i aksha dawaa'i waa lay baabi'in haddaan nimankan maanta la baabiyo lix boqol toddoba boqol nin bay ahaayeen haddii maanta gamta loogu istaaga buu i meel cidlaanna kusoo bixi dabayshaa igu dhici caraboo dhan ba ihawaysan hilib bisil baa noqon haya haday cuni bu maxamed nimankaa iga layn nabigu raxiim buu ah waska waa iska daayay markuu calaacalo cataabay baa faraha looga qaad laakiin bisharda waa inay guuraan baa lamid ah. deganaan mahayaan madiina waxaa weeyaan waa hal god weeye hal godna laba ga laba seefood ma galaan hal gal weeye laba seefood ku jiri maayaan laba tooriyood iskugal lama geliyo marka waxaa weeye aniga iyagu laba tooriyood baan nahay marka ku wada jiri mayna madiina waa inay ka qaxaan markaasaa shaam loo fijiyey wa kalama cabdullaahi bn ubay bn fiihim rasuul lahi buu kala hadlay wa alaxa waana ku celceliya hawshaas calayhi ala rasuul fawahabahum la nabigaasi meeshaa balaayada wa amarahum wuxuuna amray laakiin an yakhrujuu inay ka baxaan min almadiina walaa yujaawiruuha aysan kula darsan biha bilmadiina fakharajuu waxay u baxeen ilaa adricaatin ardi shaam waa xuduudda shaam adricaat ilaa adricaatin bay u baxeen oo min ardi shaam ka mida meesha adricaad loo yaqaano shaam ka tirsan bay u qaxeen waa xuduudda shaam iyo marka xijada ku kala baxaan wey faqalla waxaa yaraaday niman haddii bartay bay ahaayeen muxuu ahaay saxaari carbeed iyo dhulka agankaa bartay ee qaniinka yaraa ee muxuu ahaayey dalsanka ahaa meel qaniin lay tageen oo qabow bay tageen way dhammaadeen marka intay daltabiyoodeen yaa dacardhiig iyo furuq baa ku dhacay nafarba kama soo harin faqalla waxaa yaraaday faqalla waxaa yaraa an labisuu inay nagaadeen fiiha ay fii adricaat min ashaam xataa halaka akaruhum badankoodba dhammaad waa leedeen laba biyood baa ku dhacay wa kaanuu waxay ahayn waaga hore saaqatan niman dahabka shiila nimanka wax shiilee muxuu ahay biraha tume ee hubka diyaariye ee dahabka iyo qalinka iyo fidada iyo waxa kale waxay ahaayeen niman wax dhalaaliya iyo wa tujaaran ganacsatay ahaayeen gadisley wa kaanuu naxwa situmia muqaatil lix boqol oo mxuu ahaaye waran mxuu ahaay gaashanqaad bay ahayd lix boqol oo nin oo dagaalantay reer yar ma aha haweenka iyo caruurta iyo xabatuullada iyo mxuu aha midka booska sakaraadka iyo waxaasoo iska daa ragga soolamahee dagaalama lix boqola ragga soolamahee dagaalama ayaa lix boqola marka waa reer kun iyo dhowr boqola wey taqriiban marka u yaryihin ama laba kun ku dhow oo qoys balaaran wa kaana daaruhum daartoodu meesha degankooda wuxuu ahaa fii arafi اlmadiina madiina arafkeeda fiideeda wa qabada minhum nabig wuuu ka qabdoodo gacanta kaga dhiga amwaalahum wax hanti ahay hanti baa laga qaaday anti wax yaroo sahay a ah mooyee hantida badnayd fardihii iyo waa laga reebay ila waa cadow dad ciidoo dhan cadow sii dayso oo meel kuu dego hadhowdu kugu soo duuli aday kaa go-an tahay waa in lafiisa la badbaadiyo sahaydiisa yar iyo awr caruurta ugu dhaansado soco intiina kala soco faakada minha waa ka qaaday rasuulu lahi sal slam wuxuu ka qaatay oo ka helay hantida ayaa markii la qaybinay muhaajiriinba badankeed u qaybiyey ansaar weyba diidan wixii ka soo baxay inay wax ka qaataan waxay dhaheen waxaanu siinay waalaha muhajir wix nagu soo hagaa nabi maxamed muhaajiriin si alaaa qisiyin saddex qaanso iyo wa dircayn laba camburbireed wa alaaa asyaafin saddex seefood buu nabigu ka helay iyo alaaa rimaaxin saddex waran wa khamasa nabigu waana takhmiisiyey hanaa'imahu khumus buu ka saaray haniimadooda wa kaana aladii tawallaa jamca alghanaa'imi maxamed maslama haniimada waxaa ururiyey ninkii dilaaga ahaa maxamed maslama ayaa yaa yaa yaa ururiyey qisadaa marka siduu sheekhu u sheegay bay ku timid fi kutubi siyar oo dhanba ku timaadaa xaafid ibn xajarna wuxuu tilmaamay inay sugan tahay fatxu baariga sugan ay tahay wadaadka maxamed alamiin ee ururiyey kitaab qoray kitaabka la muxuu ahay asir nabawiya fi fatxi ilbaari saddexa mujalladka asaguna wakti ku bixiyey inuu jamciyo qadiyadan sidaa waxaa u sheegay ibnu waa xuruuftii waxaa weeye macaanihii wuxuu ka eh, ibnu isxaaq fii eh, siiratihi ayuu soo uroriyey ibnu isxaaq iyadoo mursala ayuu keenaa qisadaani waxaa isnaadiyey ibn abi khaytama fii taariikhihi iyo ibnu sacad fi طabaqaat sidaa ay tahay waxaa u faahfaashay marka ibnu sacad fi طabaqaat oo isku dawadayba inuu istiqsaa ku sameeyo jamiica maa warada fi اlqadiya hala muraajiciy kitaabkiisa طabaqaat alkubra ibnu sacad iyo ibn abi khaytama xaafid xajar filbaarigaasna waa ururiya nimanka halkaasi ku tageen cudur kudaayoo laga nastay noqdeen guul soo degdegtay noqotay carabi war baa galay shalay waxaa mulku ka adeegay quraysh maantana yuhuud baa loo dhilqaaday iyaguna faslun uma naqada alcahda banu nadiir nin walboo ballan buriya ilaahay subxaanahu wa kii jabiyo wey khayaani nimanka sameeyey nabigu farahu ka qaaday ammaan baa la wada galay war magaalaha aan wada difaacano aan nabad ku wada joogno waa la kari waaye far dheeraadabay noqoneen libintii bay hayn waayeen nabadii uma naqada alcahda ballankii waxaa buriyey banu nadiir baa buriyey qaala albukhaariyu reer banu iyaguna marka qoys ballaarano qoyska qoyskii ku xigay bay ahaayeen qaala albuhaari wuxuu ihi fi saxiixi asaga wuxuu ihi wa kaana dalika bacda badrin bisittati ashhur lix bilood kadib bader ayaa marka loo dhilqaaday qaalahu curwatu bnu zubayr baa sidaa ku wariya bukhaari asagoo mucallaqu wariya waxaa wasliyay cabdurazaq fii musanafihi waana athar sugan wey wasababu dalika ballan burinta iyo dagaalka ballanka waxay u buriyeen sababkiisu wuxuu ahaa annahu sal slam kharaja ilayhim fii nafarin laba sabab baa la sheegaa sabab waa sabab caan ah oo ahlu siyar wa tawaariikh ay soo orooriyeen waana sababka uu ku gaabsaday alimaam ibnuqayim uu ku gaabsaday sababka waxaa weeye nabigu sal slam ciidankii ugu daree tobanka ahaa ama saxaabadii muxuu ahaaye quraada la ohan jiray ee muxuu ahaaye aswat rajiic aw biru mucuuna lagu laayay labada riwaaya waa laisku hayaaye markii raggii ka soo badbaaday waxaa ka mid ahaa caamir ibnu ayd damri baa ka soo badbaaday markuu dhexda marahayo ayaa caamir ibnu ufay ufayl ibnu caamir oo alcaamiri iyo ufayl ibnu caamir alslami baa kala jira ufayl ibnu caamir alslami waa saxaabi jaliila oo buurada isku qoys yihiin nin dilaa oo musiibo ahoo saxaabo badanna baabiye khaayinna ahaa nabiguna ilaahay ka baryay inuu islaamka ku ciseeyo bcumar bn khaaab oo biufayl bni caamir caamir bn ufayl ayuu yaa jiray ninkan markuu saxaabadii lahay oo reer beri caamir u ahaa camr way intuu qabtay oo maxamuudsaan u qabtay oo fooda ka gooyey ayuu hooyadii qoor lagu lahaaba hooyadii baa lagu lahaa nadar hooyadii oo dhimatay waxaa tii ilahay waxaad ugu leedahay inaan qoor bini aadama xoreeyo hooyadii baa nadar lagu lahaa marka saxaabadii uu laayayo tobankahayd ama toddobaatankahayd saxaabigii ka soo hadhay ayuu fooda ka gooyey markaasuu xoreeyey ila mar haddii lagu qabtay caadadii carabeed oo gacanta lagugu dhigo fooddaa lagaa goynhaya taa macneed waa maxay addoon baa tahay saacadda laga bilaaba awood baa lagugu qabtay fooddana waa lagaa jaray addoon baa tahay kadib taqaraba ila llahi ila llahi subxaana wa tacaala camr ibn umayr damri can ummihi toddobaatan saxaabana waa laynhaya miduu addoonsanada hooyadii buu ka xoraynhaya nadar buxinhaya niman waalan bay carabtu khubay ibnu cadiy markii dilahayeen ashhul bay u yarkaadiyeen markay bilii xurmaa dhammaadeen bay haddana xarabka ka bixiyeen xilligay kusoo dileen intaa waa diintooda waxba baqaayaad baa iska jira o diinta ibraahim ka haysteen baa iska jira marka eh, camime markuu sooba la soo daayay oo la xoreeyo marka uu xor noqday yuu soo lugay madiina dusheeda yuu habeen reer baryay iskugu yimaadeen reerkii baa niman laba nin reer bani caamira oo madiina ka timid oo tufayl ay isku qaraaban yihiin ayaa meesha ay wada bari oo isgu waraystay markii lamarti sooray ba waraystay yaa tigi reer bani caamir wuxuu hi aleelahay aanadaadi maanta waxbaad ka heli doonta raggii go-ee saxaabada ahaa laba adoo go-aartaad heshay markii la seexday oo la jiif qaaday la hooriyey iyuu labadiiba gawracay seefkiina ka qaat madiinu sii aaday markuu madiina tegey nabi maxamedow saxaabadina waa dhammaatay anana ka soo badbaaday nabigu waaba loo sheegayba jibriilba markiiba u sheegay xogta waahaye laba ninna dhaxdaan kusoo miijistay buuhi oo aan reerkay ka helay ninna dilaabu ah sidiisa wax miijiya marka nabig wuxuu tilmaa nimankii nimankii u tilmaamay nabigu u gartay waa nimankii iga tegey daraa usbuuc ka hor iga tegey in ammaanka siiyo waraaq iyo risaalo aan siiyo ammaan oo cahdi ah bay nimanku wateen maxaad u leysay maxaa u dishay nimankaa magtooda inaan bixiyo way dhiiggooda bixiyeybu qoyskii laayey saxaabadiisii baabi'iyey ee dhiiggiisa galay ayuu nabigu labada nina ka mid a ah cahdiga u siiba magtooda bixinhaya hada akhlaaq wey akhlaaq baa laga rabaa cahdiga iyo ballanta iyo cuhuud waa inaad ilaaliso mar haddaad dad ashkhaasa oo min qoysaad dagaalamayseen ka dhashay aad cahdi khaasa siisa cahdi waa ina ixtiraamto laakiin markuu nabigu cahdiga bixin hayay muusan ogeyn dagaalkaa hore ma jirin ee asxaabda lagu laayay gebagabadii nabigu marka yahuuddii reer banu nadiir iyo asagu waxaa ka dhexeeyey in magta lala wada baxo laba nin magtooda laba boqoloo halaa tabar looma hayo nabiguna ada tabar ma hayo yuhuud buu aaday reer banu nadiir buu u tagay wuxuu i waxaan rabaa inaad magtan ila bixisaan waxay dhaheen maxamedo waan kula bixinaynaa inoo fadhiiso guri ayagu ay leeyihiin hoostiisii buu nabigu fadhiistay kadib way shawreen waxay dhaheen maxamed maantaba ilahay gacanta noo soo geliyey guriga uu hoos fadhiya dhagax weyn intaan qaadno madaxa basha laga siiyo hadhow haddii la dhagaxu gurigu dul saara oo teendhadii saarayd iyo dirgaduu hayey dabayl baa tuurta dhagaxa saasuu subanuhu ku dhintay cafan ma qaata lagu kala tago dhiiggiisii aan la isweydiina aan ka nasanna yidhaahdeen xogtaasay ya is yidhahdeen isla markii jibriil baa nabiga u warramay maxaa le maxamedow waa lagu tashanhaya waa lagu dilahaya meesha ka dhaqaa si deg dega madiine ogu laabo nabigu wuxuu ihi saxaabadii fadhiya dareen inuu gelima rabo waxala rabaa inaad siyaasi noqoto saxaabadii la joogto wuxuu yihi waan wuxuu iska dhigay inuu kor tagayo soo kaajayo nabigu uu soo uu dhaqaaqay xaggu u baxay xaggu ka jiray madiinu aaday saxaabadii markay nabiga waayeen way isdooneen baa l nabigu waata madinu jira way kasoo daboorda nabig nabi alla maad naga soo tagtay hawlo ma jirin nabad nabad ma qabtaan haa beri aroorti waa weerar inaga reer banu nadir fa innahum qad naqadu alcahda ballankii waa buriyeen waxayna isku day inay idilaan hawshaasina karinaya saasaa marka e, lagu weeraray oo weerarku saasu ku bilowday waa qisada caanka ibnu isxaaq iyo ibnu hishaam iyo kutubu sir walmaqaazi caanka ku ah mid kaloo la sheegan arkayninba ama alxaafid ibn xajar iyo rag muxadisiina waxay rajaxeen sabab kale oo biasaniid saxiixa ku yimid sabab kale waxaa weeye reer banu nadiir markii reer banu qanqac meesha laga saaray kacab ibnu ashramna la dilay hawshana ay caddaatay waxay damceen nabiga inay ikhtiyaalaan kadib waxay yidhaahdeen nabigay fariin usoo direen waxay nabi maxamed waxaan rabnaa soddon saxaaba ah iyo adigu inaad noo timaadaan annaguna soddon culummadannadaan soo saarayna sodonka culummada yahuudeed ah iyo soddonkiinu niqaasha wadadooda aan idin dhegaysanno hadday soddonkaa diintaada ku qancaan oy qaataan annagoo dhan waan islaamaynaa hadday haddee diidaanna bannaankaan taaganen la soco nabigu haddii la yidhaha diintii baa la qaadanoo dood iyo wax noo bandhiga waa wuxuu doonahayaba soo maaha nabigu mabda buu waday mabdaa ruuxii ha bandhigo oo diinta ha laga sharxo ama halaga laga niqaasho nabigu waa diyaar cala rasi walcayn yuhuud marka waxay diyaarsan khanaajir bilaawayaasha laba aflaha iyo intay tumeen oy liseen oy soofeeyeen oy sumeeyeen baa nin walba oo soddon ka mid ah loo soo xidhay saxaabadu ayagoo muxuu ahaaye waranlayaal ah bay soo diyaargaroobeen ila niman la diin noo sheegay iyo dagaal walaba kala baabi nimanka caadi baa noo dhexeeyey ee waxay go-aansadeen in markuu nabigu yimaado soddonka ninkiiba nin aada bes nabigan la gowraco hawshaasa diyaariyeen aroortu nabigu kalihi lahaa ee nimanka u tegi lahaa yaa haweeney yahuudiyad ah saxaabi ansaarin ay xag hooya walaala ka yihiin baa hawshii u dulqaadan weyday sirti bay bixisay ninkii bay fariin u dirta waxay tidhi hebelow nebi maxamed iyo saaxiibadii saaka in la gumadaa la rabaa yaysan imanin sirtaa bixi una sheeg nabiga iyo saaxiibadii hayna i sheegi sirtiibuu nabigu helay meeshay ka sog hayeen muxuu ahaaye hee in eh, eh, muxaadarayo dood yaa nabigu u diyaargarooba ima axarb almukhziya wa ima mxarb eh, lmujliya eh, mxuu aha wasil mukhziya saas inaad yeesheen oo taa ku tashateen baa isoo gaadhay barhkood baa qarta barna way inkireen haweeney warkeeda xogteedii bese nabiga wax kuma dhigo warkiibuu u dhiibay wuxuu ihi saasaad ku tashateen intaasoo nin baad diyaariseen intaasoo toorina waa diyaariseen xilliga inaad egdishaan baad doonayseen saxbaa allaysaan qayb way inkireen qaybna waa ictiraafeen xogti baa la baadhay xaqiiqay noqotay aroorta nabigu waa baaqday aroorta ka dambeysay reebonler uu foodaa la geliyey sababkaas huwa raaj min xayu daliil sababkaasaa sugan oo saxiixa ah. xaafid ibnu xajarna uu kaga hadlaa muxuu ahaayey fatxulbaariga mujalladka toddobaad sabxada saddex boqol siddeetan iyo shan abu daawuudna aynu ku marray sunankiisa isagoo saxiix oo dheer oo mutawal ah saddex kun iyo afar raqamka ah saaxiب anisi saaran isaguga faahfaahiyey xadiidkaa waa takriijiyey tabartiisa ah saddex kun saddex boqol soddon iyo lix sababkaasaa adu xoog badan waxaa kaloo dhici karaa inay asbaabtu kulmeen xaafidku markuu ka niqaasho wuxuu leeyahy sababkan caanka ah ee hore ahlu sir agtooda shahiirka ka ah sabab e, la fudaysan kara ma ahabo midkana min xayu sanad isaga aqwa min kuli shay idan marka wuxuu leeya waxaan ku jamcinaynaa bitacadi اasbaab intuba inay isku beegmeen oo khayaanada horena ay sameeyeen oo nabigu iskaga dulqaatay tan dambana haddana isku dayeen oy laba naqdi la yimaadeen buu nabigu ugu dhilqaaday labadaas sabab xaafidka sugu jamciya lakin sababka horaa xoog badan wa sababu daalika kaa sababkiisu wuxuu ahaa yacni weerarka reer banu burinta ay buriyeen cahdiga wuxuu ahaa sababkiisu annahu kharaja ilayhim fii nafari min asxaabihi koox saxaabidiisa ka mido ah nabigu ayuu raacay markaasuu u baxay xagga reer banu nadir wa kallamahum wuxuuna kala hadlay an yuciinuu nabiga inay ku kaalmeeyaan ama ka caawiyaan fii diyat اlkilaabiyeyn kilaabku waa qoys reer bani caamir ah fii diyat alcaamiriinna waad ku arkaysa kutubta waa isku mid reer bani caamir iyo kilaabku ayaa qoys jilib hoose ah bani caamirka jilib ayaa qoyska kore ah waa qabiil iyo mxuu ahay iyo raas hoose jilib hoose <coughs> aladiina labadaasoo qatalahuma uu dilay camr ibn yatadamri uu dilay waaynu soo sheegay qaabka ku dilay faqaaluu waxay dhaheen nafcalu waanu yeeli waanu kaa caawina magtaanu kula bixinaynaa yaa abalqaasim ijlis fadhiiso haahunaa halkan noo yar fadhiiso xataa naqdiya xaajataka ilaa aanu dantaada gudno ayagu marka geel maysan hayn lacag niman hantiilayaal lacag bay hayeen wixii geel gooyo waa geel soo ma ah marka kaash bay soo wadeen waa sida nabiga ay ka dhaadhicin laakiin waxay deeran nabiga in la dilo ijlis haahuna halkan fadhiisay dhaheen xataa naqdiya xaajataka ilaa dantaada gudno wakhalaa bacduhum bibacdin barhkoodba marka la shiray waa shiray waa la shawray nabigaa loo tashaday wa sawala lahum shayaanu shayaan baa u qurxiyey ashaqaa ayaan daro alladii shaqahaasoo kutiba calayhim lagu qoray ilaahay baaba u qorayba inay niman ayaan daran yihiin oo nabiga aan rumayna oo khaa'imiina oo gaalo ah baa ilaahay qadaray qadaa'an wa qadaran marka tiibaa usoo degdegtahaad meeshay nabiga rumayn lahaayen raaci lahaayeen bay doonahayeen inay dilaan fata'aamaruu waxay ka tashadeen ijtamacuu biqatlihi taamur ay tashaawaruu ataaamur atashaawur asalkiisu laakiin inta badan wuxuu noqdaa wixii shirqool ku saabsan almuaamara waa shirqoolada iyo mxuu ahaay shirarka ku saabsan wa in manjaxaabay ama wa la dilo wax la khaymo wa qaaluu waxay dhaheen ayukum ya'hudu haadihi araxa kineebaa qaaday shiidaha shiidaha raxahu waa dhagaxa weyne wax lagu shiiday ee la wareejiyo soo mataqaanaan ee ballaaran oo wayascadu yaa la kori bay dhaheen guriga la kori gurigu nabigu hoos fadhiyey iyo waxay dhagax weyn oo shiida ayaa la kori kor ka soo daynayo oo ka dhigi shiiduna kor saaraa oo fa yulqiiha soo tuurahaya calaa ra'sihi maxamed madaxiisa oo yashdaquhu biha soo ku dakrayo ku bashaaqahay inuu ku dakro ku bashaaqo shadkigu waa in shaygii inti lagu la baabi'iyo wey wax weynti wax lagu dhufto inuu burburiyo wey oo riiqo oo budaago faqaala ashqaahum kii u ayaan darraa wuxuu yidhi ayagaa si kale ayaan darane camr ibnu jixaash ibnu cumayr in la odhan jiro yahuudi ahaa ayaa wuxuu yidhi anaa hawshaa samaynaya ana anaa la istaagi oo dhagax qaadi dhagaxan weyn guriga la kori maxamedna kusoo day faqaala lahum salaam ibnu mishkam wuxuu yidhi oo yahuudi kalea laa tafcalu sahyelin yahuudi baa ma nima maxaa ku dilaysaa xataa haddaydan wanaag kale iyo axadii aydan ilaalinaynin maxamed hawshan waa loo sheegay inuu nabiga u og haddaa loo sheegi bu idinkoo dhagaxa meesha la sifaran baa warka la siinbu kadibna balaayadan ku dhici jooga laa tafcaluu sidaa ha yeelina fawallaahi ilaan ku dha layuhabaranna waxaa loo sheegay oo maxamed loo tabin bimaa hamamtum bihi waxaad hamideen waxaad damaacdeen doonteen hadda xogta la siin ilaahay baa u warramaya wa inahu warkiina aad samaynaysa falkiin lanaqdun lanaqdu alcahdi aladii baynana wa baynahum intaa waxaa dheer waa ballanburis waa cahdi ka bixis ballan baa inoo dhexeeyey cahdi baynu lahayn ka daaya wa inahu lanaqdu cahdi cahdigii jabintiisii burintiisa aladii baynaa wa baynah cahdiga noo dhexeeyey baad jabinaysaa waana loo warrami wa jaءa alwaxyu cala alfowq waxyi baa si deg dega ku yimid min rabbihi tabaaraka wa tacaala ilaahay xaggiisa oga yimid bimaa hamuu bihi waxay hamiyeen ay dooneen baa loo sheegay wa hamuu bimaa lam yanaalu fa nahada nabigu waa hinkacay musrican isagoo deg nabigu waa istaagay hadduu nabigu ina keena dhaho nabi allo xageed aada baa lasdhihi ma ogtahay saxaabada nabigu waa daayay fadhiya buu iska jooga aayar buu keligii dhaqaaqay wax kaada u buu iska dhigay markuu fogaado indhahooda kaleba dhib wareegay madiinu ku laabtay ayaguna madiina way ka baxsana xaafad ka fog bay deganaayeen oy beera ku lahaayeen iyo guryo nimanku marka nabigu waa dhaqaaqay saxaabad marka waa sugahaya yuhuudna waxay leeyihin ha soo kaajaad isoo noqday suga dhagaxa la suga dhagaxii la fadhiyaa iwa dhagaxii la taagan baa laga tegay saxaaba markay ogaadeen nabigu inuu intaa ka badan uusan eh, mxuu ahaaye uusan kaada ku maqnayn bay istoydeen marka waxaa loo sheegay nabiga inu uu madiine aadayba dad soo dabamaray baa sheegay waa iskaga dareereen nabiga ka daba tagay waa lagu kala tegay watawajaha nabigu wuxuu ujahaystay ila lmadiina walaxiqahu waxaa ka daba tegay asxaabuhu <coughs> faqaaluu waxay dhi nahadta nabi alla waad hingato waad dhaqaaqday walam nashcur bika ma aanan ku dareemin meela u socoto fa ahbarahum wuxuu u sheegay bimaa hamad yahuudu bihi yuhuud waxay nabiga la damaaciday ay la doonayeen yuu nabigu yuu u sheegay saxaabadii xogtina waa siiyey wa bacaa ilayhim rasuul اlah rasuulka ilahi wuxuu u diray an ikhrujuu min almadiina riwaayaadka kale ee uu ibn sacd isagu faahfaahiyo waxaa weeye iyo xafidkuna keenay waxaa weeye markuu nabigu hawshii ogaaday ayuu weliba haddana niman duqay iyaga ka mid a ah, yuu u sheegay inay hawshaa isku dayeen oy shireen markaasi weliba ictiraafeen waxyigii iyo qeybkii kasugoo iyagaa ictiraafay markaa de waan khaldanay lakin waay dheen mar labaad baan cahdi gelaynaa waan khaldannay mar labaad cahdi mujadad ah na wuxuu dhi abadan imise gorba ma dagaysaa wixii hadda ka dambeeya mawdka idinka adeegahaya waa in waa in xawaalaydin wey <clears throat> an an akrijuu ka baxa min almadiina eh, walaa tusaakinuunii biha ilaana degi maysaan nabig wuxuu u diray fariina inay madiina ka guuraan xaggana aysan nabiga la degin waqad ajaltukum waxaan muddo idiin siiyey cashran toban beri toban maalmood baad haysataan waxaad qaadan kartaan waxaad xaraashan kartaan nin walba toban beri buu haystaa toban beri wixii ka dambeeya ninkii lagu arko faman wajadtu bacda daalika biha ninkaan ka helo toban beri kadib ku arka madiino darabtu cunuqa madaxiisaa maqan ah, lafiina badbaadtada weli waa daalisaba la siiyey ti isweel laga qabto in gonfi inti abaal xabaalbalaash loo qado lagu laayo ahayd sidii reer bani qurayd laakiin nabigu waa iska daayay baxa buu dhaafa hayaaiin wey waaani faaqaamuu waa nagaadeen ayaaman maalmay nagaadeen yatajahazuuna iyagoo diyaargaroobahaya maalma nin walba hantida wuuu iibsada iyo wuuu daym daymihii soo xaraystay iyo wuuu gaadi raadsadaba maalmay diyaargaroobahay inay guuraan oo midina ka baxaan oy ka daba tagaan kuwii leeday dhammaaday ee reer bani qaynuqaac ahaa ee kula adricaad ku dhammaaday idan halkan marka la maray munaafiqiinti waxay dhaheen had guurina maxamed muxuu yahay annagaa idin garab istaagayna suuratulxashri baa warkooda lagaga sheekeeyey annaga idin garab istaagayna ha dagaalka idinla gelaynaa iska dhiciya maxamed idinkuna dhowr boqol baa tihiin annaguna laba kuno laba kun baa idinku beerinaynaa marka maxamed war baan gelinayna magaalaan ku dagaalamaynaa sidiisuba masaga waddankaas kale warkaasay bilaabeen wa arsala ilayhim almunaafiqu cabdullahi bn ubay munaafiqi baa u fariin diray nimankii yahuudda ahaa muxuuna ku yidhi anlaa takhrujuu min diyaarikum waa doqonno dabaalle kuwa asagoo xaliijyada ku ahaa ee asaga dhaqankiisa dhaqan ku ah ee ku qabiilka ee ku dhiigga ee ku dhaqankaabu difaaci waayo oo xutari waayo oo uu ku miraado nabi maxamed ii daa yidhi ma asagaa qolyo kale difaaci kara waa niman malagood galay wey kuwa kuw kuwa asaga uu ka tirsanaa ee ku abtirsanhayay ee ku dhaqankaabu wax u tari waayo ilaa nabigu iska sii daayey marka kuwa ko reer banu nadiir ah iyo wuxu tarahaya wax u tari maayo nin asagu lafhiisi muujisan waaye wuxuu aaminsan yahay baa ada wax ku tarahay <clears throat> wuxuu yihi faina maci wuxuu u farida anlaa takhruju min diyaarikum guryihiina haka bixina iyo degankiina faina maci aniga waxaan hayaa buu ihi alfayni yadkhuluuna macakum xisnakum laba kun oo rag ah oo dhufayska idinla geli idinla dagaalgeli baan hayaabu markaa dhaqaaqina fayamuutuuna duunakum labadaa kun waxay dhimanaya idinka sokadiin idinkoon dhimanin bay dhimanayaan dagaalka ayaa idinka horeyn marka iyagu dhammaadaan baa idinka laydiin soo gudbi ee adkaystagu wa tansurukum waxaa kaloo idin gargaari quraydo quraydatu baa idin gargaari reer bani qura iyaguna degan baa idin gargaari buuri anna laba baan keeni maxaa hadhay wa xulafaa'ukum baa idin gargaari iyaguna min khatafaan nimanka najdiinta ee iyaguna reer khatafaanna waa dagaalgalhayaan reer khatafaan iyo laba kun ah iyo quraydo iyo idinku shantaa qoys baan ku dagaalgalaynaa muhaajiriin iyo ansaar in yaran waxay sheegahayaan raggaas ka dhacashay munaafiq wabuu waxbuu marka nimankii been gawaan ba oga orday gawaan ba oga orday <clears throat> wa tamica wuxuu dam doonay ra xuyay ibnu akhtab fii qaala lahu ninkii odayga u ahaa ayaa xoogow marka u janjarsaday ra'yiga ha haddii laba kunna idinku taageero idinkuna aada lix boqol iyo ku dhowba tihiin reer qadafaana xoogow gurmada ka yimaado muxuu ahaayey reer banu quraydana ay dagaal galaan alilahi maxamed meel baa saaraysaan bu isii waa oday baas oo talada taladu ka hoostay waagi dambana reer banu isagaa halaagay odayga intuu badbaadayo daba reer banu isagaa dagaal geliyey isagaa kharibay tii hore wax ku qaadan waay <clears throat> waamica wuxuu quudareeyey oo markaa u janjaysan ra ugaaskoodii xuyay ibnu akhtab ah safiya aabaheed weeye fii ma qaala lahu wuxuu ku yidhi muxuu ahaayey cabdullahi ibn ubay wa bacaa ilaa rasuulilaahi ba yaquulu asagoo leh innaa laa nakhruju min diyaarina fasnac maa badaa laka buur guryahanaga ka bixi mayne maxamedow wixii aad ka badin weyda yeel buur geedkaad gaadha mirka goosa buur mirka gor fartaa doonto qorba maxamedow masxaabaa sidaa la yidhahdaa warla-aan baa haysa ninkan libaaxnimaan aqoonin baa lax karitaale innaa anagu laa nakhruju ka bixi mayne min diyaarina guryaha yagii fasnac samee maa badaa laka wax kuu muuqda fakabara rasuul اlahi waasxaabu a nabig u allahu akbar kuwaan mawd baa ka adeegi doona fakabara rasuul rasuulka ilahi baa takbiirsaday wa asxaabuhu dhaqan bay ulahaayeen waxay u bogaan ama la yaabaan markay arkaan inay takbiirsadaan qosol iyo sacab iyo muxuu ahay mashxarad iyo lago dhulka lagu garaacay dhaqan yahuudiya nasaaro weeye laakiin saxaabada iyo nebi maxamed markay arkaan waxay u bogaan takbiir bay yaqaanaan allahu akbar alxamdu lilah iyo subxaana allah waxay dhibsadaan ama ay saluugaan ama ay xumaystaanna subxaan allah iyo tansiih baa yaqaana saxaabo waxay u bogaanna taxmiid iyo takbiir baa taqaana hawlahaasa laga raba ruuxa muslimka laakiin hawlihii ingiriiska inaad ila soo istaagto adoo nin weyn oo adaba wadaad ah ood marna sacabaysida bilcaamihi marna aad lugaha dhulka ku garaacdo hadda kuwan gaalada somaaliya baarlamaanka kenya maxay sameeyaan markay wax u bogaan marna way sacabeen marna lugahay dhulka garaacaan lugahay dhulka gogogga siiyaan odayana miiskay garaacahaya hmm. ya bal waa ku garaaca dhaqan shayaan wa iyagaa shayaadiina mugdi insima waa shayaadiin imanku shayaadiin wey wanahaduu waa hingeden ilayhi muxuu ahaaye ilaa xuyay bn akhdam bay u hingeden weerar baa lagu qaaday wa caliy bn abi aalibin yaxmilu liwa maalinkaa reer banu qac loo dhil qaaday yaa calanka waday xams maalinkan dambe ee eedda la geli iyo eeqada la gelin qaadaya caliy toban goor baa idiin sheegay nabi maxamed ilma adeertiibuu godka ku shubahayey haddii la dhammaan iyo haddii lagu-iba waa in walaalka iyo adeerka iyo ilma adeerta ay kaa horeeyaan inaad xaggaad idinku ukaadiya soomaalika aad ah baabis lagaa dhegaysan maayo haddii dagaal la gelayo tolka waa inaad ku koro keento waxaad away yaa ree hebel adu amiir ma taha inta ree waa inaad ku koro tagto markaasa xaqiiq la fahmaya wa ninkaani waa wuxuu diin bay ka tahayo ilma adeertiiba ku shubay inaguna aan gallawo marka dambe laakiin haddii lagaa dareemo inaad xoogow gadaal xoorayso lagaa dareemo de waaa iyo beesha ku lugeynaya shaydaanku yuu lugeynaya lagu odhanaya nabigu sa dhaqan buu lahaa haddii la halgemi haddii muxuuha eed la qaadi haddii rag la iska dhicin waa in wixii ka jooga reer bani cabdilmualib ay sabka tagaan haddii la way reer bani haashim wixii ka jooga haddii la way quraysh waa inay tagto haadbahaadkici weeye <clears throat> midda kale haddii ninka kula dhasho waa hilbadarer haya hilbadarer baa layahay nimankan oo kale hawshu hawl saaranimo ah wa caliy iyadoo sidaa tahay iyadoo sidaa tahay haddana nabigu markay hawshu xumaato qurayshoo dhan ansaar buu kaga kalsoonaa markay hawshu cuslaato oy ishu dhiigto nimankuu nabigu isku wareejin jiray ansaar bay ahaayeen ah, uxud iyo dagaal yowm alxudaybiya iyo muxuu ahay fatxu maka iyo markay hawsha cuslaato xataa hijratuhu markay hawsha kulaato reer ansaareed udcu lilansaar qoyska weliba reer bani xaaris bn khadraj oo uu ka dhashay muxuu ahaayey cubaadii ay ka dhasheen qoyskaasuu nabigu aada isu xijin jiray reeabtigii buu sii raaci jiray waaga dambe ama reawowgii marka waxaa wey ansaari niman la yaqaano ahay oo dagaalama oo carab samriye iyagoo yaroo tabar yar oon badnaynba carab bay samriyeen waa la geli waayo qoys aysan la dagaalamin oo aysan xabad dhex marin waxaa jira carab qoysku nabiga ka dhashay ee quraysheed qoys aysan ree aws iyo ree khilfilja ay soo taabanin lama hayo wixii carab u dhoweey xataa quraysh bay fooda isgeliyeen oo ay ku dagaalameen muxuu ahaaye meel waagi dambe muxuu ahaaye magaalo weyn noqoto juxba ka koraysa bay ku dagaalameen qoyskan uu ka dhashay nabigu oo muxuu ahaaye ree ree cabdimunaaf baysan inta badan istaabanin qaraabay ahay ilaa labaatan goor ba iskuna noqon hayay kala guursan jireen ilaa odaygii qusaya iyagaa dhalay oo intaa daba tagnaa si kastaba noqotee nabigu wuxuu ihi marka wa caliy bn abi yaxmilu liwa calankii bandiirada weyn liwaagu waa calanka weyn ee ciidanka dhan ka dhexeeya raayaduna waa midda nin walba unugda korimada guutooyinka ay kala qaataan ciidanka weyn liwa baa loo xidhahayaa oo marka inta badanna waa caddaan jiray ama raaya inta badan way midoobaan jirtay raaya sawda wadaadana way cagsiyaan waxay dhahan alraaya waa calanka guud ee ciidanka o dhan uu leeyahay ama alliwaa waa calamada yaryar ee hormuhu iyo guutooyinku iyo unugyadu ay kala qaadan cutubyada dagaalamaya falama intaha ilayhi markuu nabigu ku intooda gaadhay meeshay deganaayeen qaamuu waa fulaya eeg waxay samaynhayaan qaamuu calaa xusuunim yarmuuna biالnabli wاlxijaara nim ay ka taroqdeen way warkii intay xusuuntii soo fuleen bay dhagaxtuur bilaabeen iyo leeba inay ganganaan yaaba isgaadhayba yaaba istaabtayba qaamuu waxay ku istaagen calaa xusuunihim dhufaysyadoodi iyo qalcadahooda yarmuuna iyagoo ganaya binabli leeb iyo walxijara dhagax wactazalathum qurayda quraydaa markiiba ka garabkeeda ka baxday waxay dheen anagu balaayo maxamed ilaahuna garab mari ayb qasaduna waxay ahayd markii intaysan uusan nabig sal slam uusan reer banu qure reer bani nadir maalin markuu weero maalinkii o dhan dul fadhiyey galabka marka la waagii ka baryey uu ka dhaqaaqay ree banu qorida u tegey oo isweerka qabtay gabagabeeyey wuxuu yihi imaa inaad cahdi cusub feermaysaan iyo inaad go-daan wax udhexey maj ayagaa ka liibtay oo ka yara qoys yar bay ahaayeen sadde saddex boqol ilaa afar boqol baa la gaadhsiiya dad raggood u badan nimankan ilaa lix boqol ba ku dhawaanaya marka markuu maalin gebagabeeyo nimankan tijaabiyey waa tijaabinba waa inaad wax holiso waa udin waa la cudiyey qaabka u dagaalamahayaan qalcadahooda siday yihiin nimanka marka xisaarka inuu wakti qaadan doo nabigu ogaan waa in la isqanjeeriyey ciidanka waa in la tijaabiyo la holiyo markuu holiyo maalin nabigu dul fadhiyey waagi ka bari waa ka dhaqaaqay wuxuu iswaar ka qabtay reer bani qurayda ila xogtahay inay heshiis kula jiraan inay ayaguna soo gurmadaan waxay dhaheen annagu farahan taagnay cahdi cusub ay galeen inaysan dagaal dambe gelaynin oo aysan reer bannadir taageeraynin oo cahdigay ilaalinayaan oo ay muslimiinta la safran yihiin meel buu soo saabas halka ay fadhiistay kuwii kusoo noqday ilan baarri waa in lagaa gure nabigu wuxuu ka gooyey baarrimuhu ka gooyey markaasuu godoomiyey kadib bay isdhiibeen hadi wa khaanahum waxaa kaloo khaaimay aw ninkii iswaalahayay ibna ubay ibna abi ubay baa khaaimay wa xulafaa'uhu min katafaan reer katafaanna meel ay ka baxeen baa la waayey munaafiqi labada kunoo sheegay waa la waayey reer banu qorad gooni ayagoo loo cuunsadayba marka awshu waa isku dhammaatay walihaada saa darteed buu shabaha subxaanahu wa tacaala qisatahum wa jacala maalahum kamaal shayaan id qaala linsaan ikfur falama kafara qaala inii bariiu mink nimankii su-aalay munaafiqiinta iyo reer bani khatafaan xulafadii iyo reer bani qurayn markaa ka nebi maxamed oo cadcad oo dul fadhiistay reer bani nadir waay l ilahuna gara mari ilaahuna gara mari de marka hore soo dinkii dadka waalay ma ahayn kamadali shayaan bay la mid xaalkoodu maalum kamadali shayaan shayaan bay la too ama la tusaale yihiin id qaala linsaan ikfur falama kafara qaala inii bariiu mink gaalow ku wada ku wada waa kududa yeeli kana maxaa lamida waxaa lagu dhihi muxuu ahaaye ku duul annagaa xoola ku siinayna anaa kan kuu qabanayna anaa ku samaynayna anaa hadhown waa lagaaga bixi meel cidun bay kaa helayan marka dambe dhurwaagaa ku cuni dhurwaagaa ku cuni marka dambe meydka dad xabaalaan waaye ayb <clears throat> fa ina suurata alxashr hiya suuratu baynadiir ibnu cabaas baa dhihi jiray suurat lashadhiy suutubarinodnida ila soodaa mogta min bidaaya ila naaya ayaga aada looga warramay axkaamtoodii iyo khayaanadoodii ilaa suuradda ay gabagabobeysay baa ayaga laga hadlay ay dhawaatay suuraddun ay dhamaad ku dhawaatay baa laga hadlayay qadiyadooda wa fiiha waxaa suuradda ku jira mabda'u qisatihim qisadooda wa bilowgeeda waxay ku bilaabatay wa nihaayatuha baa ku jira faxaasarhum iyo gabagabadeedii bilow iyo dhammaadba suuradda lagaga warramay faxaasarhum rasuulullah rasuulka ilahi baa go'doomiyey waqaطca naqlahum timirtoodaba guray markii la geli waayey oo maalmo la xisaaray waxay sameeyeen in ay timirta isku difaaci jireen geedo weyn oo timiroo beeraha intay fooda geliyaan munleel iyo waran iyo kasoo tuurahayo idan marka timirti baa la gooyey marka dambe la gubay dab baa la qabadsiiyey wakii marka xasaan ka gabiye yihi wahaana calaa saraati bani luayin xariiqun bilbuwayrati mustairu gabay dheeroo marka raa'iye ah ayuu muxuu aha halkaa la maray oo aada ugu ugu caraatamay aada uga caayo qraysh weliba qraysh baa ila waxay dhaheen waan soo gurmanaynaa ayaguna way ku jireen nimankii gurmadka laga soo bay ku jireen markaasuu i wahaana waxaa u fududaaday bu oo wax u tari waayey calaa saraati banilay reemil waa qrayshde reer quraysheed waxaa muxuu ahaa la fududaay oy qiimeyn waayeen oy ka danqan waayeen oy ka dhiidhihi waayeen oy ka dagaalami waayeen xariiqun bilbuwayrati mustatiiru dabka ka baxaya ee gubnay buwayra buwayra waa meel beer aada weyneyd wey xariiqun bilbuwayrati musa ee mushtacilun dabkani baxaaya way ka dhidhi waayeen waa dhig la-aan bui baraadlaye waxba tari waaye abu sufyaan baa usoo gabiy u jawaabay laakiin warkiisa jooji isagu abu sufyaan ibn xaari cabdmualib ninkay nabiga almeerta aayeen islaami jiray qubeyla fatxi maka ninkaasuu nabiga aada u dhibay ilma adig run a way laxmi ah waa ina xaari ibna cabdilmualib nabiguna waa ina cabdullaahi cabdilmualib ilma adig run a wey quraysh ninka u gabay badnaaba xilligaa iyadaa nabiga ilma aderyih ninka ugu daraa weeye ee nabiga caayi jiray ee saxaabada caayi jiray xasaan baa ku taagna oo ka gabay badnaa mooy carabta wuu samriyey cabdullaahi bnu rawaaxe iyo kacab ka gabay badnaa wuu samriyey xasaan baa ilah ku salliday marka fooda saaray kana daween isku dana maahayd xasan ninku ka daaway ninku waa dhali karay oday bu abwaan oo meelo badan kasoo shaqaystay oo rugcadaab xasaanku ahaa marka kulligood waa marahay idan wuxuu rabaa wuxuu leeyahay haddaad wax taraysaan maad ka dhiididaan muxuu ahay hantida aan um, gubayne dabkan baxaya bilaha socda ma wax ka tiraadaan ma dhaqaaqi kartaan wy maxaa yeele shalay baa ka shaqaynay caliyaa dhaqaaqa abu sam muxuu uhi balaayo allah kuru yuhuud maba rabnaba waarkeedaba nag allah ka dhiga yuhuud nag allah ka dhiga macay daaade gabay halkaasu mariyey maba naclad allah ku dhaca buu yii nimankii hawsha sameyna allaha barakeeye bu tabar kale ma hayo maogtahay waqaaca naklan waxaraqa maa qaطactum min liinatin aw taraktumuha qaa'ima calaa usul fabidn اllah waliyuqziya alfaasiqiin ayadaasa ilaahay kaga warramay qadiyadda ayada ah faarsaluu waxaraqa nabigu waa gubay waxaa laga qaatay marka faaida qisada ibn baa faahfaahin doonaa yaan la xamani minhaaj lama horordaa la yidhi isagana ka warsugi doonaa markuu fasalkan gabagabeeyo waxbuu kasii dayn doonaa faarsaluu waa direen ilayha naxnu nakhruj min almadiina faarsaluu ilayhi baa ficnaan lahayd bay la tahay ilayha baa idan wada qoran kulligii ta kitaabkaygu caawan ilayhi baa fiican faarsaluu waa direen ilayhi lirasuul fariin bay u direen oo ah naxnu nakhruj min almadiina can ilmadiina madiinaan ka baxaynaa markay naftu qabatay oo beertii laga gubay oo la go-doomiyey saxaabaduna soo taagan tahay oon la dhaqaaqaynin qurayshna ay hiilin weyday oo qurayda ay fariino bidix ka baxday sidii jinkii oo reer bani khatafan warba laga waayey oo munaafiqii uu godgalay oo la kala cararay bay dheheen iskiimi faanzalahum wuxuu ku dejiyey oo ku xukumay nabigu calىa an yakrujuu canha binufuusihim wadaraarihim inay kala baxaan madiino naftooda iyo ubadkooda carruurtooda keliya wa anna lahum inay qaataan ay u haata maa xamalad waxay xambaarto alibilu geel u qaado wixii awr iyo geel lagu qaadi kara inay qaataan ila silaax ubmi lakin kuma qaadaysaan bal hubka waad dhigaysaan hubka waad ka tegaysaan waqabada nabiyu lamwaala wixii hanti ayd buu nabigu gacanta ku dhigay iyo walxalqati hubki xalqadu waa hiyo silaax wa kaanat banunadiir lirasuuli illah ila waa un la go-doomiyey beerihina waa laga gubay farda iyo geel iyo awr iyo baqlamidna lama gelinin famaa awjubtum calayhi min khayl walaa rikaab marka waxay noqotay waa fay khaas lilnabiy eh, hantidaa waa hantidii ay ka hodmeen wey eh, muhaajiriin hantidaas waa hantidii muhaajiriin ilahay ku dharqabtay wixii intaa ka horreeyey fi saxi bukhaari ansaartu ninkiiba beerta nabigu timir nabi alla dhowr geed baan ku siiyey dhowr geed oo timir ah nin nin kalaa dhowr geed bixin nin baa saddex geed oo timira afar geed oo timira mid baa xoogow aslaax yaroo timira nabiga siinhaya ansaar iyo muhaajiriin wixii baahansi wa lagu qabto markuu nabigu haddee hantidii reerbenada gacanta usoo gashay wuxuu u qaybiyey muhaajiriin buu u qaybiyey dhammaanteed dhammaanteed muhaajiriin wax yaroo nabigu uu soo reebay xaalaishiisa ku biilaha jireen mooyeen dhammaanteed wuxuu u qaybiyey muhaajiriin laba nin oo ansaariyiin ayuu wax ka siiyey labada nin niman baahan bay ahaayeenoo markaas eh, dan yar ay ahaayeen laba eh, wadaad mooye inta kale mhaajiriin baa dhasay imaansami ansarawshaa ka qayli maayaan wayba ku ducaynhayaanba weliba waxoodayba hurahayaanba waa niman gobay ahayeenoo kurama ah qanjir ma aysan haysa dadka qaarkood wa kaana banu nadiir mid baa boqol shilin kuu dili boqol shilin buuba la xanaaqay maxaa aniga boqol shilin ma laba boqol baa siisay bik kaa go-daba qoriguba dhighayaaba waa weyn ma nimanka ayagu waxaa weeye xoolahoodii haweenkoodii bay u furahayeen oo dabcayn u furaan naftooday dhaabsanayeen marka waxaa weeye nabigu ilaah ka dardaarmo yidhi muhaajiriin sanadkii sagaalaad buu nabigu khaas ula hadlay maalin bu iskugu yeedhay markaasuu yii muhaajiriin may maqlaysaan haa ansaar xilkii saaraabay guteen wa axsanuu fii daalika wa baqiya aladii calaykum ansaar way idin soo dhaweysay tunka idiin saarteen tunka idin saarteen waa dagaalameen raggoodii baa dhammaaday magdheer bay isku dhexleen agoontii baa ku badatay intii ruux aadamaa uu abaal galay abaal galeen bui ansaar waxaa hadhay abaalkii ladinku laa ina maalinkaad gudigi laheen baa laga raba waxaa li xilligaa wuxuu dardaarmahay wuxuu ogaa inay muhaajiriin noqon doonaan wasarada boqorada umirada noqon doonaan marka wuxuu rabaa hadda inay abaal gudan baa laga doonaya abubakar baa ooyey cumar baa ilmeeyey nabigu aad buu oola hadlay dardaaran khaasku ka tagay inaad abaal laba noqoto ma nimankii kugu soo rafaaday ee markaad keligaa ahayd ama aad faqiirkaad ama saboolka ahayd ama aad gadgaad ku garab istaago inaad ilmaamin dadaaran ka tagto waxaad qaban kartaan qabato abaallaabo jasaar lama noqo muxuu abaallaabo inaad noqoto ladooni maayo idan ansaayado sidaa tahay nabiga ka dardama haddana ilaa yowmina haada intooda ka joogta dadka ummadda u qiimo badan weeye ee khayrka badan ee bay culumay ka tageen dagaalkay ku dhammaadeen nabigu wuxuu sheegay dadku inay badan doonaan oy tarmi doonaan ansaarna ay yaraan doonto meeshu ummaddu ay tarantay siba ayagu way le ahlu khayrka o dhan baa leeday soomo ibnu xibbaan wuxuu yihi cilmi kasta oo adduunkaa yimaada wuu tarmaa mar alloo mar walbo lasii jiro wuu sii bataa buui wuu horumaraa ilaa cilmu alambiyaai warusul cilmu alambiya warsul wuu guraa buui mar alla markuu waktigu kor kordho oo zamanku dheeraadaba wuu guraya ilaa cahdiga nabigaa fogaan ambiyadaa fogaanaysa laakiin hawlahan addunyada way sii kordhaysa maalin walba hawl cusub baa la keeni birasha hadla ayaa la keeni way socotaa kuwa duulayaa la keeni cilmiga adduunka wuu kordhaaba ibnu xibbaan fii saxiixi laakiin bilstiqraa watari waxaan ku ogaanay ana cilma alambiyaai yanzifu asagu wuu guraabo wuu dhammaanayo ilaa waaga dambe juhalana noqdo aan diin lahayn tawxiid basa soo laa ilaha illa lah an rasuulullah yadrusu islaamu kamaa yadrusu eh, mxuu ahaay wash thawb ilaa dadka qaarkii ay kusoo hadhaa tawxiid laa salaa walaa som walaa zaka waxba garanay wa kaanat banu nadiir khaalisatan amwaalu banu nadiir baa loo jeedaa beeraheedii iyo hantideedii khaalisatan lirasuuli illah nebi maxamed bay gooni ahayd maxaa loogu talagay linawaa'ibihi dhibaatooyinka nebi maxamed nawaaibtu waa jamcu naaiba ay masaaib masaaib dahri dhacdooyinka xawaadista dhibaatooyinka yimaaduu nabigu ugu talagay inuu markaasi kaga hortago eh, baahida muslimiinta halgankooda hubkooda wa masaalix اmuslimiin iyo danaha guud muslimiinta walam yukhamishaa khumus muusan ka bixin haniimahaan muusan qaybinin maxaa yeeley waa fay haniima ma ah lianna allaha afaaha calayhi ilahay baa usoo celiyey fay waxaa loo yidhi xoolahan iyo wixii hanti adduunye ah waxay leeyihiin culummadu xadiid baana ku yimid saxiixe eh ilahay wuxuu ugu talagalay in lagu caabudo wixii hanti ah ilahay lagu caabudo isaga lagu aqoonsado lagu jihaado lagu tukado lagu soomo lagu salaado ilaahay diinkiisa loo kaalmaysto ruuxii muslima marka hanti haystee saa u isticmaala hantidii wuxuu u adeegsaday qaabkii loogu talagalay meesha ay ku munaasabka ahayd gaaladu xoog bay ku haystaan hantida xoole ay leeyihiin waxay astaahilaan ma aha maalinka ilaahay ka soo celiya laga haniimaysto waa xoolo xaqdara nagaga maqnaayo on soo ceshanay wey idan fa yafiu fay-an waa maxay waa caada yacuud waa maxay cawdan oo kale wey wax kaa maqnaa oo soo noqday satacuudu ardu lcarabi muruujan waanhaara waxay dhn wadaadaha ka hadla qadiyada icjaaza alcilmi ka hadla tacuudu waxaa laga qaadanayaa waagi hore waxay ahayd muruujan waanhaara way nabaad gurtay saxraa qaaxilay noqotay biyo aan bay noqotay asalkeeda wax ayad bay ku noqon doontaa xadiidkaa bay ka fahmeen culammadu weliba rag hore culamaha saa ku fasiray oo muxadisiina qolihii hadda jooga maxay dhaheen maraykanku qolyihii muxuu ahaa hay-addii shaydaanka naasa mi tii eh, hawada iyo falaga waxay dhaheen intaan maxamed soo bixin kun sano ka hor ardulcarab waxay ahayd bay dhaheen muruujan wanhaara webiyaal baa mari jiray eh, masno iyo maxay ahayd bay dhaheen beero waxaa muuqanaya marka ardo laga sawira dheh intaasoo buuxda laga sawiro jeexjeexi iyo anhaarti dhul muuqanaya raadkoodi baabaaqi ah waxayna ku laaban doontaa fii aakhiri zamaan dhulu barafku ka dhaco oo biyuhu qolqolaan oo iyo geeda ka baxaan oo hawday noqon doontaa de nabigaa noo sheegaa fi saxiix muslim satacuudu ardu lcarabi muuraj an hadaba dhulka qabowgo dhan baa isbedelaya meeshii kulayd baa yaa qabobaysa meeshii muxuu ahaayey kulaydna qabow ba isbedelaysa tii qabowey koyl bay noqonaysa hawadoo dhan baa kala socota isbedelaysa idan marka eh, waxaan ugu jeednaan ku keennay hantidan ay gaalo u haystaan xaqdarray ku haystaan ruuxii muslima asagoo hantida xumaan u isticmaalana xaqdarra u isticmaalay hantidu waa ina anzala almaala liiqaamati الsalaati wa itaa zaka hantida waxaa looka ilahay lagu caabudo ilaahay loogu dhowaado nabiguna wuxu sal slam hantida dad baa la siman lagu fiirin hadday muslimiinta oga naxariistaan oy qaraabada ka xidhiidhiyaan oy ka danqadaan oo ilaahay xaqiisa ka gartaan ilahay wuu u daynayaa hadduu araa iskale inamaa waritu kaabiran can kaabiran oo la istaagana waa laga shubay shul iyo wey wuxun baa lakala shubhaya maanta dhan adugu marka nicmada ilaahay kusi inaad ilaaliso bil oo ku bixiso meel lagu talagalay ilaahay ka xusto ee ilaahay xaqiisa ka garato qaraabada ka xidhiidhiso ka halganto muslimiinta ka taageerta lagaa doonaya haddii kale waa lagaa shubay hadhowna adoo tuugsan baa lagu arkaayo markaa dambana lagu danqan maayo maxaan lagu danqanayni waagaad hantilaha ahayd ee maalqabeenka ahayd baad ummadda u danqan weyday ummadda soomaaliyeed waxaan hadda soo maray dad muslimiin oo ummadda caawin jiray oo tari jiray oo hantidooda gaala dhacday ama dhib ku dhacay markii dhibkaa ku dhac waa loo danqaday waana loo gurmaday laakiin haddaad keligii cuno ahayd shaydaan ah oo muxuu ahaayey eh, riximgoys ah lagu danqahay kii hebel ahaa asaga u taalla weligaaba dawarso lagu bixi maayo ninku u badan ba xoog konton jilin kuu diro koob shaaba bigaysa kaa bixin kaaba tegi wax ka lagugu day maayo ninkii doonaya in loo danqado inu asagoo danqado wey walam yukhamisaa nabiga khumuskamas ilaa liana allaha afaaha calayhi walam yuujif ma ku kicina almuslimuuna muslimiintu calayha cala nadiir iyo amwaasheeda bikhaylin fardo walaa rikaabin iyo awriya geel wa quraydata bani qurayda hantideeda wuu takhmiisiyey maxaa ta dagaal baa lagu qabtay dagaal ba-an baa ka dhacay alimaam suhayli isagoo fii rawd lunuf wuxuu yidhahdaa lam yakhtalifu culammadu fii ana amwaala bani nadiir kaanat khaasatan birasuuli illaah وأن المسلمين لم يuجفوا عaليهم بkhyل ولا ركاaب وlم يقع بينهم قتاaل أصل b ijmع buu soo guuriya qaaل mالك وxuu hi خمس رasuuل اللahi qrayضة hantidu wii haniimana haniimo marka laga saaro mxuu ahay khums laga saaro arbacatu akhmaas mujaahidiinta iskale mujaahidiinta iskale afartaa qori waxaa la raba mujahidin loo qaybiyo nin walba sheerkiisi laga siiyo ninkii taangi ku dagaalamahayay laba dheef laga siiyo ninkii afantari ah hal dheef la siiyo laakiin shan meelood meel waxaa lagu bixinaya masali muslimiin ahlu beytka nabi maxamed iyo ashraafta iyo masaakiinta iyo qaraabada iyo musaafiriinta muxuu ahaay iyo danaha guud baa lagu qaban ama afarta madaxee kale mujaahidinta dagaalamay baa iskale dowladdu xaq ooma laha inay hawshaasi ay meel dhigato ama ay ku takrifasho xaq ooma laha xaq waxay u leedahay haniimada shan meelood meel qoriga shanaad bay maamuli kartaa afarta kale mujaahidinta iskale haddaysan qaybininna waa waa khayaano iyo jawr iyo cadaalad darra wey lama ogolo hawshaa waa aad loo iskaga ilaaliyo waxaa kaloo munaasib in la tilmaamo qisada reer banu nadir la tilmaamay nabigu diyada ree nimanka caamireyinka asagaa bixiyey isagaa bixiyey wa min hadyihi oo muhimaasu jiddan ah waaqaca muslimiinta halgabana wax ka taabanaya ninka caamilka ee dowladda u shaqeeya ee mujaahidiinta ka tirsan ee imaarada islaamiga iyo nidaamka islaamiga hoos jooga wixii khaطa ah ee uu la yimaada ee ta'awul uu ku leeyahay wixii ka yimaad dowladdaa bixinaysa asagu ma saaro asagu wuxuu tacamuda kas u sameeyey een ta'wiil saaiqan ahayn ayaa la saarahaya ruuxuu kas u dilay xoolow kas u dhacay asagaa gacanta loogey ninkan loo dilay laakiin wuxu hadduu khata yahay bita'wiilin saa'iqin uu ku yimid dowladdaa taxamulaysa hada min hadyihi sal slam alimaam abubakr bn carabina kitaabka sacaadat اlaxwad fi sharxi tirmidina halkaasu maraa nimankan caamiriyeenka ayaa dilay camr ibn mayt damri caamil baa nabiga hawl u diray hawshu intuu ku maqnaaba nimankan soo gowracday khalad buu galay khaطa'an uusan ogeyn magta nabiga isagaa bixiyey qisadu waa haabita xaabin xajar waa haabit uu leeyahay waayo runtii asaga ku saxay waa muxuu ahaa wa shuhratuha tugni can isnaad hawlahan oo kale cumar la isku weydiiy sanad hawlaha sanadka la isweytan ma aha almuhim waxaa ku yimid abujahm ibnu xudayfa buu nabigu zake u diray inuu caamil noqdo zake soo ururiyo zakada isagoo ururinhayaa nin bay geel isku qabteen war hashan bixiya bixin maayo may hashan laguma way dagaalameen abu xudayfa intuu xanaaqay abujahm eh, ibnu xudayfa eh, yuu bur madaxa ku dhuftay ninkii madaxu harsaday ninkiibuu dakray niman reer bani lays ah nimanka reer bani lays baa nabi maxamed kitaab ullahi nimanka ninka noo qisaas qisaas nab uu ninkaa iga qisaasina caamil buu i ahay waxaad yeelaysaan mag iga qaata waa la gorgortamay magti nabigaa bixiyey salawaatu rabbi wasalaamu calayh magtii nabigaa bixiyey dhowr saxaabi hawsha ay qabsatay isagaa nabigu hawshaasi qaban jiray isagaa bixin jiray camr maya mag buu ka bixiyey nimankii uu laayay khadim khaadim waliid reer beri jadiima nisful diyuu siiyey waa riwaayada axaawi iyo axmed ay soo saaraan culamo way daciifiyeen xadiidka nimana way taxsiniyeen binaan calaa taxsiinihi maalan nabigaanisdiy bixiyey ay mag oo nin caamila ama ah, mujaahidoo dowladda u shaqeeya uu khalad ku galo nabiga asagaa bixin jiray ninka mujaahidka miskiinka asagoo qorigaba la leecahaya waxbaan aan dhaqaalana haysanin haddaad tiraado khaladka gashaan adgu bixi masagaba jihaad hayaad maxaa jira xoolaha adugu maliida moogta ilaahay baa iskale muslimiintana keena ninka muslimka mujaahidka khata uu galay ee uu ku gafay ee uu saaiqa ah waa in la kabo wey khadiga caadigaah ruuxa muslimka galayba tolku kabaani ninkan tolkiisu waa muslimiinta u shaqeeyo sidaa darteed cumar fii khilaafati wuxuu xukumay ninka dowladda ka tirsan ee mushaar ka qaata kolba kooxuu ka tirsan yahay ku tol yahay hadduu ninku askari yahay mujaahida bajadka iyo minyada mujaahidiinta iyo ciidanka laga goynaya magtiisa laga bixinaya wixii khaalida u galo hadduu ya ku jiro mxuu ahay aytaamta iyo mxuu ahay usra shuhadaa miisaanka lagu talagalay baa laga bixinaya idan wuxuu ohan jiray waagii tolku nin walba reerkiisa loo tiri jira hadda waa la ramagaaloobay siyaasa sharciya shaqaysa dowlad baynu noqonay nin walba tolkiisu waa wasaaraddu ka tirsan yahay cumar baa siyaasaddaadiy waa siyaasad naafica jiddan haddana way isticmaalaan gaalo way qaateen waxaan o dhan annaga naga dhigtan kadibna annaga nala soo istaagay annagaa waxsane fishwash bay la taagay waxbaa ka jirin marka waa intii lagaa dheegto ba hadhow wax kaa lagaaga dhigahaya gabagabadu ninkan mujaahidka muslimkaa ah, khaladkuu galee ta'wiilka saa'iqa ale waa inay dowladdu xambaarto oo amiirku hawshaa xambaaro oo abbaanduuluhu xambaaro oo asagu hadlo aabbihiisu odagiisu waa adiga adaa xaajoon magta iga dhima waxaa iga qaata bil kadib iga suga nabigaa xaajoon jiro la xisaabima reerka la xisaabtamay marka inaad wadaadka kusii dayso reerkii wakaas meel oo geysto geedka saarta hawshaa khalad wey hawsha waa la iska ilaaliya qaala maalik khamasa rasuul اllah nabi maxamed wuu takhmiisiyey quraydatu hantideeda waa takhmiisay khumus buu ka saaray bimacnaa khumus buu ka saaray arbacatu akhmaasna haniimu ka dhigow walam yukhamis ma takhmiisinin maala bani nadiir lianna almuslimiina lam yujiifuu maysan ku kicinin iijaabka waa alidac walisraac bikhaylihim fardahoodi walaa rikaabihim geeloodi calaa bani nadiir kamaa awjafuu siay ugu kiciyeen ugu dagaalameen takliifada iyo mashaqada iyo tacabka la qiimeynaya nimanka intaan dul fadhiisan baa iswar ka qabanay maalmaa dul fadhi way xoolii baa ka yimid taasi qaniimihii fay wey laakiin geel iyo fardo iyo culays iyo dhib baa nagaga baxay iyo dagaal iyo shuhado markaana waxaa weye hawsha halkay aggalaa la marinay kamaa awjafu siay u kiciyeen weeye fardihii awrti calaa quraydata wa ajlaahum nabiga raray oo qixiyey nimankii reer banlade ilaa khaybara bu kiciy ajlahum hadda waa dib ugu noqona bandir ugu noqona waa ajlahu waa raray kuwa hore waxaa loo kiciyey sham baa loo loo raray kuwan ad la kiciyey la khaybar khaybar loo raray wa fiihim waxaa ku jira reer bandirka la qaxiyey ee la raray xuyay ibnu akhtab baa ku jira kabiiruhum wahuwa kabiiruhum waa uwaaskoodii wa qabada silax wuxuuba waa ka reebay wuxuu ahay wastawlaa calaa ardihim dhulkooda nabigu waa la wareegay wa diyaarihim guryahoodii wa amwaalihim hantidood fa wujida fawajada nabig wuxuu helay min asilaax hamsiina dircan konton dirac bireed carab o dhan baan haysanin ba qoys carbeed oo konton dirbeed ku dagala geli ma jira nin baa helayay konton dirac bireed wa khamsiina bayda iyo konton seefood bayd bayd ujeeda cafwan waa halmadka halmadka la xidho baydadu waa midda madaxa la gashado baasha madaxa la gashada seefta ay ku dhacday madaxa lagu difaco waa khatar iyaduna halmad wa halaaث wa arbaciina sayfan saddex boqol iyo afartan seefoodna waa laga helay waa hanti aan caadi ahayn waa sanad malatari oo aad marka aan naadir ah wa qaala wa qaala haaulaai fii qowmihim bimanzilati bani lmugiirata fii quraysh wa kaanat qisathm fii rabiici اlأwl sanata arbac min alhijra yani qoyska reer bani nadiir qoys adag bay reer bani mugiira oo reer bani makhzuma quraysh qoyska waxay ahaayeen uhub badan muxuu ahay u dagaal u rag badan bay ahayen agga rag ahaanta leannu dagaala badan hadda maysa soo gelin wiil badan baa joogay midda kale way ururin jireen abujahl qoska dhashay waay ururin jireen hubka way doori jireen hadiko dagaal bu iskaga diyaarsanaa marka xagga hubkii sanada laga helay nimanka reer banu nadir waxay la yihiin hubka ay haystaan reer banu maqyo buu nabigu ujeedaa wa qaala haaulaai fii qowmihim bimansilati bani lmugiira fii quraysh reer bani mugiira reer quraysh meeshay ka jooga xagga qiimaha iyo tayada iyo hubka bay reer banu mugiira ka joogen yuhuud yuhuud waxa uqeyb badnaa reer bani qenqaar yaa u badnaa oo u khatarsaa laakiin nimankan waxay ahayn xagga abtirka oo waxay sheegan jireen weliba in ayagu kasoo jira ree nebi shucayb yuhuuddan kale waxaan gallaa bay dhihi jireen annagu isxaaq baan gallaa isxaaq ba waxaan gallaa yacquub oo ina isxaaqa isxaaqna muxuu ahaaye ina ibraahim ah halkaasaan gallaa ayagu waxay sheegan jireen inay yihiin min duriyati nabi shucayb way iskala weyneen yuhuudda kale sankay ku socdeen nimankan marka niman kibir badan bay ahaayeen xaafidku wuxuu ihi waa muxtamil warkaas laakiin asawaab waa inay yihiin muxuu ahaayey isxaaqiyiin waa inay yihiin wa kaanat qisatuhum fii rabiici اlawal bay ahayd sanata arbac min hijri sanadkii afraad baa nimankan mawdku ka adeegay ee muxuu ahaay la qaxiyeyna m lagana lagana shaqeeyay faslu wa ama qurayda halkaa inoo joog hada bilahi towfiiq